بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaan joognay suuraة الcaadiyaat waxaan leehay suuraة الqaarica cashirkeennuna maanta wuxuu noqon doonaa suuraة الqaarica iyo suuraة الtakaathur suuraة الqaarica waa kow iyo toban aayadood oo tabcan gaagaaban waxay ku soo degtay nabigeennu sala allahu caleyh alih wasalam wakhtigii uu maka joogay ijmaacan waa la isku raacsan yahay iyada muran iyo khilaaf kama jira intaan ogahay waxay soo degtay oy u dhexaysay laba suuradood suuratu alqiyaama ama laa uqsimu biyowmi alqiyaama iyo suuratu qurayshin ama inagu ilaaf aan idhaahno labadaas suuradood bay u dhexaysay oo iyada waxaa ka horeysay suuratu quraysh waxaana kas dambaysay suuratu alqiyaama suuraddan hal magac bay leedahay oo suuratu alqaarica weeye magac kale lama sheegin intii aan ka arkaynay aimada tafsiirka iyo qur-aanka iyo xadiid ka hadla halkaa magac bay u sheegeen oo kuma jirto suwarka magacyada kala duwan leh ka mid ma aha sabab gaaroo ah ay ku soo degtay ma jiro fadli gaar oo akhriskeedii iyo uu leeyahay ama munaasabada gaar oo lagu akhriyana ma jiraan suuraddu maadaama ay makii tahay waxay ka hadlaysaa suuraddani dhammaanteed aliimaanu bilyowmi alaakhir aakhire in la rumeeyo bay ka hadlaysaa iyo dadku say u qaybsami doonaan aakhare marka la tago inna ay jannada geli doonaan inna ay naarta geli doonaan haddaba alimaan bilyowmi alaakhir hal arrin bay ku soo daraysaa suuraddan oon suuradihii hore aan soo marnay ee juuska aan ku jirin in la ismiisaami doono oo miisaan la isa saari doono waa arrin dheeraadahoo waxyaabaha alimaan bilyowmi alaakhir soo gala ah oo suuraddani inta hadda aynu soo maraynay juskii cama iyadu ay ka sheekaysay waay ilahi wuxuu yidhi alqaarica qaraca waxaa la yidhaahdaa wixii la garaaco markii albaabkaaga lasoo garaaco qaraca albaaba baa la yidhahdaa albaabku garaacay qiyaamada way magacyo badan tahay alqiyaama la yidhaahdaa yowm uddiin baa la yidhaahdaa assaaca la yidhaahdaa alxaaqa la yidhaahdaa magacyadeedii fara badnaa mid ka mida weeyo tilmaamaya macno ka mida macnayaga dhici doono dhawaqa la dhawaaqayiyo buunkeeda la afuufayo dadka dhagahooda wuu garaaci doonaa walwalkeeda iyo murugadeeduna dadka wadnahooda way garaacmi doonaa iyadana waa garaac badan bay ku samayn doontaa saa darteed waxay alqaaricatu midda garaacaysa dhawaqeedu dhagaha garaacayo walwalkeeda iyo culayskeedu uu quluubta garaacayo mal qaaricatu maxay tahay middaa garaacaysa ee la sheegayo wamaa adraaka maxaad ka og tahay mal qaaricatu middaa garaacaysa waxay tahay yowma maalin weeye yakuunu naasu dadku ay noqon doonaan kal faraashi baalalayda yaryarka ee duusha almabhuusi oo la firdhiyey oo si la kala daadiyey watakuunu ljibaalu buuruhuna ay noqon doonaan kalcihni suufka almanfuushi la laf bixiyey fudaydkooda iyo dhaqdhaqaaqoodu suuf lafihii laga bixiyo ay dabayshu saa u wadwaday noqonayaan buuraha dhagaxya adagna ilaahi subxaana wa tacaala markii uu si dhagaha loo taagayo qiyaamadu inay imanaysa laynoo sheegay baa laba arrimood lagu tilmaamay dhici doona maalintaas midna dadka bini aadamka ay ku dhici doontaa midna kownkan kale oo buuruhu kow ka yihiin bay ku dhici doontaa midda dadka bini aadamka ah qubuurtaa laga soo saari doonaa marka qubuurta laga soo saaro dee dunida dhulkaa daafihiisa kala duwan bay ku aasan yihiin hal meeloo madalana waa looga yeeri doonaa yowma yadcu daaci ilaa shayin nukur dhawaqan la dhawaaqay meel baa la soo wada aadi doonaa laba tilmaamood bay marka leeyihiin marka hore lasoo baxay ee lagu soo socdo goobta yowmuljamciga dadka lagu ururinayo marwaye waa la fara badan yahay oo wixii aadamo ahaa aadam laga soo bilaabo ilaa laga gaara qiyaamu saaca wixii aadamo ahaa oo dhan oo hal mar soo dareeray weeye waxaa dheer wixii nafley ahaa ee kale dhintay oo dhan iyagana marka la keeno tilmaanta labaad ay leeyihiin badnidaa waxaa dheer dad hal meel ka soo socdaoo jidhaya ma aha daafihii dhulka baa qoloba meeshay ku aasneed bay ka soo dhaqaaqi dadka sidaa u soo dhaqaaqay waxaa u dheer intaas dad wareersan oo inay waalan yihiin aada mooddo oo iyadoo la wada socdo haddana saa la isu wada dhexmarmarayo la wey soma shinidu markay guurayso iyadoo dhinac u wada socota bay maantao dhan saa isu dabamarmartaa tani dhinacyadii laga soo socday hal meelna waa loo socdaa dee miyir qabin oo wada naxsan oo wada qaawan oo wada kabala ciiddaana ka badan baa saa u soo yaacaya waxaa la yidhaha dadku waa imise bilyan baa la yidhaahdaa aadamuhu waa hadda nool ya lix iyo waxoogay toddoba ay ku qiyaasaan taniyo waagii aadam ilaa qiyaamu saaca hal meel haddii lasoo saaro maali ka warran oo saa uun dhulka looga soo wada yaaco saas darteed waxaa la leeyahay faraashka waxaa la yidhaahdaa waxaan yar yarka ee duulaya ama markaad habeenkii dab ku daadanaya ama marka roobku aada u do-o nalalkiiyo meelaha iftiinka isugu wada taga sooma arag waa tii nabigu lahaa maali wamahalu maa bacaniya allaahu bih mahalii wa mahalukum aniga idinka waxaan isu nahay buu yidhi nin dab shitay oo wixii yaryaraha ee duulayay cayayaankahaa ku daadanayaan isna ka qabqabanaya anugu qabqabashadii baan ku dhex jiraa buu yidhi cadaab baa ilaahay u abuuray cadaabkiibaad sidii waxaa duulaya ugu daadanaysaan warka jooga warka daaya anna waan idin qabqabanaya buhi bixajuzikum halkaa guntiga ama suunka aad ku xirataan baan idin qabanaya warka jooga warka jooga marka faraashku waxaa yararkee duulduulaya ee xayaanka yararkee duuloo dhan baa la yidhaahdaa xayaankaa duula waxa wada socdee ugu badan ee la arkaay ayaxa weeye soo maha saa darteed baa dadka marna qur-aanku ayax ku tilmaamay yakhrujuuna min alajdaai qubuurta ay ka soo baxayaan kaannahum jaraadun muntashir waxaad mooddaa ayax sidaa u fiday baad mooddaa farahoodiiyo say u socdaanna socod ayax weeyo iyagoo meel u wada socday haddana iswada daba marmarayaan tiiba waxaa layihi yowma maalin weeye yakuunu nnaasu dadku ay noqonayaan kalfaraashi waxaa xayawaankaa yaryarkiiyo cayayaanka duulaya almabhuuhi ee la fidiyey hal meel kama wada socdaane saasay isu dhex yaacayaan afalaa yaclamu idaa buchira maa fi lqubuur markii qubuurta laga soo fago laga soo daadiya bachara waxaa la yidhaahdaa alaabta iyo hadda dadka muctakifiinta u taalla haddaad rabta inaad isku dhex yaaciso inaad soo wada qaaddo isku wada dhexdaadiso bacharaa la yidhaahdaa marka dadkii qubuurtii iyagoon hal meel keliya ka imanin oo qayladii maqlaya midbaa marka hore xaggaa moodaya oo saa u dabamaraya soo noqonaya midbaa xaggaa u dabamaraya soo noqonaya way isku dhex yaacsan yihiine dad saf iyo layn u socda ma ilaa marka dambe la gaaro in qolaba qoladeeda la raacyo marka kalfaraashi ilmabsuuti saasaa laga wadaa saas darteed baa marna kaanahum jaraadu muntashirun layna yidhi badnida waxaa keenayana waa hal mar waxa la soo saaraya dadkao dhan fa hiya zajratun waaxida waa hal dhawaaq keliya fa idaa hum bisaahira markiiba dhulka dushiisaay joogaan markiiba dhulka dushiisay imanayaan mar kalena waxaa la yidhi in kaanat ilaa sayxatan waaxidatan fa idaa hum jamiicun ladaynaa muxdaruun hal dhawaqiyo qayle keliya un weeye dhammaantood way isu soo xaadirinayaan marka halkaasaa la soo aadayaa markii sidaa lagu soo aado wa takuunu aljibaalu buuruhuna waxay noqon kalcihni suufka almanfuushi la laf bixiyey laftaa yaree suufka ku jirta waxoogay culaysunbay u taraysaa markaas laftaa laga saarana wax aada u fudud weeye suufka soomaa dhowr kiilo oo sonkor oo qaad lagu yidhaahdo iyo laba jawaan oo suuf ayaa fudud labada jawaan ee suufkaa ka fudud maxaa laga hadlayaa buurihii dhagaxa ahaa ee adkaa ee dhulka sugayay een dabayl iyo roob iyo daad iyo waxba ka tari jirin hadda sida suuf la laf bixiyey sidii bay khafiif noqonayaan macnaha sheegaya buuruhu saa inay noqon meelo kalaa lagu sii caddeeyey oo lagu sii faahfaahiyey wa tara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wa hiya tamuru mara asaxaabi waxaad arkaysaa buurihii oo markaad eegto inay sideedii u qallalan u taagan tahay aada moodayso laakiin sida daruurtoo kale u socota daruurta iyo suufla la fixiyey soo isuma muuqaaleka marna suuf la laf bixiyey baa lagu yidhi marna daruur baa lagu matalay aad bay isugu egyihiin daruurtuna say wax weyn u tahay markay diyaaraddii aad wax ku dhex timaadda waa uun qiiqa iyo ceeryaamo camalaad dhex maraysa soo ma sidaasoo kaleetay noqon yowma tamuuru samaa'u mawran wa tasiiru اljibaalu sayran buruhu way soconayaan socod watakuunu اljibaalu kalcihin suuf bay noqonayaan suuf nooce ah tanaa lagu sii qaaxay almanfuushi waa ayad kale watakuunu jibaalu kalcihin buurihii sidaasay noqdeen waxay gogolxaar u tahay intaan la burburinin waaye marka dambe waa la tirtiray walaa taraa fiha ciwajan walaa amtan meel godanna arki maysid meel taaganna yeelan maysa dhulku tara alarda baarizatan way wada muuqanaysaayo geed iyo dhir iyo god iyo tog iyo laag iyo buur iyo taag kala qariya ma leh yoma tubadalu lardu hayra alardi marka la gaaro wey intaa dhulkii markii labadaba lagu sameeyo qiyaamadii baa dhacaysa dadkiina waa kan la soo saaray xisaabtan baa imanaya marka marka laysxisaabayo diiwaankaagii saddex baa la keenayaa adigii waabaad joogtaa diiwaankii camalkaaga lagu qoray oo laba isa saaran ana waa la keeni waraaqihiina way yaallaan wixii ku qoraana waa yaallaa miisaan baa la isa saari diiwaankii camalku ku qoraa iyo waraaqihiisu waa la saari adigana waa lagu saari dadka laftooda waa la saari diiwaankii iyo camalkii markii la saaro kii xumaana kafad miisaanka waxaa la keeni qiyaamada waxyaabaha alimaan bilyowmi alaakhir la rumey waxaa ka mid ah miisaanka aliimaanu bilmiisaani miisaanka aakharo sida keenoo kaleu laba kafadood leeyahay labadaasaa isu dheelitirma qof walbaba camalkiisii xumaa iyo samaa labada kafadood baa la saari saddexun baa loo qaybsami alqisma alcaqliyana saaun bay keenaysaa inka wanaagsan ixoog bato inka xun ixoog bato inay sinmaan isla ekaadaan saddexdaan waayo hadda labuun baa laga sheekeeyey qur-aankuna inta badan labuun buu ka sheekeeyaa waayo natiijada ka dhalanaysa unbaa labadaa miduna suuratulacraaf baa lagaga sheekeeyey dhinaca saddexaad oo markay isla ekaadaana markay isla ekaadaan qolyaha asxaabulacraafka la yidhaahda weeye inta la kala dhammaanayo iyagoo meel halkaasoo dhaxaal la istaajin qoladana way arkayaan waxa lagu samaynayo kuwana waxaa la siinaya way arkayaan halkaasay ka hadlayaan marka amaa dadkii kale ina miisaankoodaas fa amaa man qofkii thaqulad ay cuslaato mawaasiinuhu miisaankiisii xasanaadku uu cuslaado khayrkiisii iyo wanaaggiisii u xoog bato fa huwa qofkaasi fii ciishatin nolol buu ku jirayaa raadiyatin raalli laga yahay oo lagu raaligeliyey raalli laga yahay maxaa laga wadaa dhinaciisana raalli buu ka yahay xagga rabbina raalli baa looga yahay wuxuu noqonayaa radia allaahu canhum waa raaduu canhu ilaahay waa ka raalli noqday iyaguna way ka raalli noqonayaan dadkaasi waxa ugu yar ee ugu fudud ee la siiyey jannada inay galeen naarna ka badbaadeen waaye labaa usii dhiman qadarka raalli ahaanshahoodu waa kala waaweyn yahay suhad buu u kala culus yahay ma wax yar buu xoog batay ma meel dhexuu gaaray ma aad buu usii fogaaday oo cirkuuba geeyey kii dunuubta waa la kala darajo sarayn ciishada ama raadiyada ah baa sii kala raallisan saa darteed nabigu wuxu uhi inna fi ljannati miata daraja boqol darajo weeye jannadu maa bayna darajatayni kamaa bayna asamaa'i waalard labada darajo waxay isu jiraan boqolkaasi laba kasta waxay isu jiraan inta cirka dhulku isu jiraan carduha asamaawaatu waalardi wey toddobada dhuloo la dhigay iyo toddobada samoo la ysdaba dhigay bay u dhigantaa jannadu wax yar miyaa dhulka aan aragnay oo lix kale lagu garafidiyey samadaa ka weyn oo iyadana lix kale lagu garafidiyey toddoba iyo toddoba soo maaha afar iyo toban la ysku daba qabtay bay jannadu udhigataa carduha ka cardi samaai waalardi waay carduha asamaawaatu waalardu jannadaas buu ku jiraayoo galayaa fa huwa fii ciishatin nolol buu ku jiraa raadiyatin raalli laga yah raalli gelinaysa raallina looga yahay buu ku jira miisaankiisii xasanaadkaa batay waamaa man qofka khafad ay fududaatay mawaasiinuhu miisaankiisii xasanaadkaa fududaaday oo waa laga xoog batay waxaa cuslaaday tii dembiga ahayd fa ummuhu hooyadii iyo hoygiisu halkaa uu ku soo laabto ee u galban doono ee sida hooyadii u ah adigu markii aad calool gashay caloosha hooyadaabaa sal ku ahayd intaad ka soo adkaanaysayna dhabta hooyadaabaa hooyo guri ku ahayd wakhti dheer baad halkaa ku noolayd iyadaadna wax ka soo noqotay halka marka uu ku dambayn doonee hadda waa tabar beelayee hooyga u noqon ee hooyada u noqon meel meesha aad ka maarmaynina sal ku ahna hooyaa la dhahaa soo maa waddankii hooyo waddankaa ku dhalay miyay ka dhiganta afkii hooyo waa waxaa asalkaa ee rasmiga aad u tahay een ku huraynin ediyada uun ku mudan tahay fa ummu hooyadii iska dhe marka haawiyatun mid lagu hoobto lagu dhaco wey wamaa adraaka maxaad ka og tahay maa hiya haawiyadu waxay tahay naaru naar weeye xaamiyatun oo kulul waay qofka miisaankiisii xasanaadku fududaadeenna naartaasuu geli sida hadba miisaanku inta uu fududaaday ee la yahay baa loo sii kala daran yahay halka ugu hoosaysa munaafiqiin baa lagu sheegay ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaari dabaqadda naarta ugu hoosaysay ku jiraan naartuna kulkeediiyo qiiqeedu hoos buu u baxaa marka naarihii oo dhan kulkooda iyagu isugu tegayaa wey walan tajida lahum nasiira mu'miniintuna meel ka fudud bay galaan amaa kulaylkeedu waxaan qiyaasi karna maaha nabig alai slam wuxuu inoo tilmaamay ahlu jannaha ciisha raadiya kan ugu waxyar iyo ahlu naarka haawiyada naarun xaamiya kan ugu dab fudud wixii ka daran tusaale u qaada layidhi ahluljannuhu waxalii kan ugu dambeeya waxaa la dhihi tamanna wax uun doono sheego wuu wadaa wuu wadaa markuu istaagaa la dhihi wad bal xasuuso wax allaale markuu yidhahdo waa iga dhammaatay yaa leeyahay laka daalika wa cashratu adcaafi taasaad leedahay toban laabkeed marka hore hadal iyo sheekay ku ahayde markaasaa lagu sii dhexdayn waa ninka adduunka haddii hantida la haysta la barbar dhigo qaaraan ma gala la dhihi lahaa adduunyada ahlu janno haddii loo eego waa ninkaas waxaan oo dhan adaale baa la dhihi wuxuu rabbi migu jeesjeesaysaa miyaad igu ciyaaraysaa buu dhihi nin soomaaliyeed baa jannada marka laga sheekeeyey wuxuu yidhi allah aniga meesha kabaha la dhigto iyo ay geeyo ninka ahlu jannaha ugu dambeeyaay waa ninka ugu dambeeya naarta laga soo saaro wuxuu ku baryootama ilaahayow naartan way dhibtaye maruun iga saar iyada markaasa waxa la dhihi haddaan kaa aqbalo oon kaa saara wax kale miyaadi weydiin muxuu dhi maya amaad i weydiisaa dhaar buu mari ayib waa laga soo saari bannaankaa la geyn xogay markuu joogo waa bini aadani moogtahay wixil ilaahayow bal xagga jannada u ii jeediun waxaa la yidhi soo adigii dhaartay ma aha bes middan keliya buu dhihi amaad wax kale weydiisaa maya dhaar buu xagaf ka siin xaggaa loo jeedin cabbaar markuu yar carabsado ilaahay gudaha igee <laughs> ninkaa waa ninka ugu dambeeya halkaasuu helayaa ahlu nabigu wuxuu inoo sheegay calayh salatu salaam kan ugu awaluhumna cadaaban waa ninka labada calaacalood ee lugaha ah hoose halka raysmagaadhada ah laba dhuxuloodoo naara u saaran tahay inta kale cadaab kagama jiro yaqlii minha dimaaquhu maskaxdaa karaysa ma yara anna axadan ashadda cadaaba minhu qof baa kaa cadaab weyn isma laha wa inahu la ahwanahum cadaaban isagaana ugu cadaab fudud cid baa kaa cadaab weyn isma leh isagaana ugu fudud marka nina ciishadaa raadiyada ahee saa loo tilmaamay buu gelayaa nina naartaa xaamiyadee habuu gelaya aayaddani waxay la mid yihiin labadan aayadood ama labadan qaybood meelo badan baa qur-aanka lagu sheegay fii suurati alacraaf bayd baan umay mid hore waalwasnu yowmaidin ilxaq faman haqulat mawaasiinuhu faulaa'ika hum اlmuflixuun waman khafat mawaasiinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum bima kaanuu biaayaatina yadlimuun waalwasnu miisaanku yowmaidin qiyaamada maalinteedaasi alxaqu mid xaqa wey miisanka waa inaad rumaysaa faman haqulat mawaasiinuhu miisaanka xasanaadkiisu ninkay cuslaato fa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwa liibaanay wey maxay ka dhigan tahay fii ciishati raadiyatin bay ka dhigan tahay waman khafat mawaasiinuhuna fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum kuwii naftooda khasaariyey waa bimaa kaanuu biaayaatina yadlimuun dulmigay gelayeen bay ku sameeyeen fii suurati اlmu'minuuna waxaa la yidhi faman haqulat mawaasiinuhu faulaa'ika hum اlmuflixuun waman khafat mawaasiinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun talfaxu wujuuhahum الnaaru wahum fiiha kaalixuun jahannamay ku waarayaan wejigay ka leefaysaayoy laf iyo ilkihii oo qayaxan bay soo reebi wixii harag iyo xidid iyo seed ahaana way leefi markaas wahum fiihaa iyagu dhex jahanamo dhexdeeda kaalixuuna kuwa ilka iyo weji qayaxan weye oo lafa soo taagtaagana markaasaa la weydiin alam takun aayaatii tutla calaykum fakuntum bihaa tukadibuun aad beelin jirteen soo ah aayaadkaasay la mid tahay miisaanka ka sheekaynaya miisaanka markii la keeno acmaashii baa la miisaamayaa wanadacu اlmawaasiina alqisطa liyowmi اlqiyaama falaa tudlamu nafsu shayئa wain kaana mihqaala xabati min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibin suuraة اlambiya mi ahayd miisaankaa la keenayaa wax walbo camalkiina waa la miisaamaya adigana waa la miisaamayaa in misaa culayskaaga iyo cayilkaagu yahay ma aha waxa miisaanku xisaabayo in misaa iyo ikhlaaskaagu yahay baa kiilooyin loo bedelayaa walidaalika gaalkii buuraa laa yazinu cinda allaahi janaaxa bacuuda kaneeca baalkeed la miisaan maaha walidaalika nabigana cala slat salaam cabdullaahi bni mascuud saxaabiga ah nin aada u laf yaroo caatuu ahaa ee caatinimadiisu zaa'idta ah. isagoo saxaabada la jooga nabigu la fadhiyo ibni mascuud miyuu soo socday muse uu sii socday baa marayey dabayl baa dhacaysa marka dabayshiibaa saa u ligligtay isagii dhannaa markaasaa la qosqoslay deenna nabig wuxuu yidhi atadxakuuna min ximshi saaqayhi ma luga dhuubnihiisaaad ku qoslaysaan fawاladii نفس muxamadi biyadihi lahumaa ahqalu fi lmiisaani min jabali uxud labadaa lugodeed aragtaan ee dabayshu wadwado baabuurta uxud miisaanka ka culus marka waa culays maarta wuxuu noqday uxud buu ka cuslaaday ibnu mascuud adduunkana tabardarre iyo laga dhuudhuubni dabayl baa saa u walfinaysa gaalka weyna qibsaanka marka la saaro nabiga ale laa yazinu cinda allaahi janaaxa bacuuda markaasuu wuxuu ihi wadaa dalika qowluhu tacaala falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna qiyaamada wax miisaanoy wax ku yeelanayaan saamayn ma laha ilaahay qudradiisa iimaankaagiibaa kiilooyin isu bedeli markaasuu hadduu iimaankuu weynaa cuslaan marka qofkana waa la miisaami camalkiisana waa la miisaami diiwaanaduu ku qornaana waa la miisaami intaba waa la miisaami qiyaamada kadibna sidaan baa loo kala bixi waxaa soo haray qoladii saddexaad qolada saddexaad halkaa dhexdaa lagu hayn marna kuwanay la hadli marna kuwaasay la hadli waan haddaa asxaabu lacraafi rijaalan yacrifuunahum bisiimaahum daday calaamadooda iyo astaantooda ku garanayaanoo gaalo ahoo naar galay bay la hadlayaan oo isyaqiineen oy waxay dheheen garanayaan qaaluu maa aghnaa cankum jamcukum wamaa kuntum tastakbiruun isbahaysigiinni iyo ciidan badnidiinni iyo isla weynankiinni waxba ma idiin tari waayeen ahaa ulaa'i aladiina aqsamtum laa yanaaluhum allaahu biraxma kuwaa jannada gale ee muuminiinta soo kuwaad ku dhaaran jirteen ilaahay naxariistii heli maayaan soo ma aha kuwaa maanta naxariistii ku jira oo lagu yidhi udkhulu ljannata laa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun cabsi iyo murugo midna ma lehe jannada gala lagu yidhi so kuwaad ku dhaaran jirteen maaha waxayna dhegaysanayeen labada doodood ee dhex martay ee ay bilaabeen ahluljanno wanaadaa asxaabu اljannati asxaaba الnaari an qad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqan fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqan annaga jannadii rabbi noo ballanqaaday run bay noqotayoo waan helaye idinka naartii laydiin ballanqaaday ma haysaanoo ma gasheen iyo codsiga ahlu naarka ay ahlu jannuhu diidayaan wanaadaa asxaabu الnaari asxaaba اljannati an afiiduu calayna min almaa'i oo mima rasaqakum اllah war waxaan ilaahay idin siiyey cunnada ah ama biyaha wax nooga soo tuura qaaluu ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin cunno iyo cabbitaan janno ilahay gaal waa ka xaaraantinimay iyaga asxaabulacraafka ahaa si ay janno isaga waa dad mu'miniina cala saxiixi miisaankoodii baa sinmay oo xasanaad bay leeyihiin dhinacii jannada uma badanoo dadkaa gelaya la raaciyo dhinacii xumaanta uma badanoo qolyahan kalena la raaciyo intee waxoogayaa halkaa lagu hayn laakiin halkaasi daa'im maaha dadku waxay u noqon fariiqun fi اljannati wa fariiqun fi اsaciir iyagu kay geli doonaan waidaa surifat absaaruhum tilqaa asxaabi الnaari xagga naarta haddii loo jeediyo qaluu rabbanaa laa tajcalna maca alqowmi الظaalimiin ilaahu kuwa daalimiinta ha nagu darin bay dhahayaan de dembigoodoo bato loogu dara ma laha waxoogaygaa markii intaa lagu sameeyo halkaasay joogaan bay janno rajo ka qabaan lam yadkhuluuha wahum yaطmacuuna maalinkaa qofkii janno rajo ka lehna waa liiimaanihi ahluliimaankuna aakhirka xaggay u dambeeyaan kuwii miisaankoodu khafiifay ee naarta marka hore la geliyey yaaba jannada la keeniye kuwii aan naarba la gelinin waxoogay meesha hadday joogaan acraafta ah jannada ay ku dambayn doonaan marka ahluliimaanka o dhan jannada ay ku dambayn ahlulacraafkuna waa ka mid fii asaxi tafaasiir marka la yidhahdo suurat takaaur suuratu takaaur waa sideed aayadood waana suura makiya ah cinda aljamhuuri oo ku soo degtay nabigoo maka jooga sala allahu calayh waalih wasalam culimmada qaarkeedna waaba ijmaac bay iyagu leeyihiin sida alimaamu shawkaani iyo ibnu catiyata alandalusi iyo ibnu caashuur iyo moxamed ridwan almukhalilaati fi lqowl alwajiiz iyagu ijmaac baybay soo guurinayaan abu cumar ninka la yidhahdo albaydaawi fii tafsiirihi iyo alqasطalaani fii sharxi اlbukhaari khilaaf bay soo guuriyeen bukhaarina waxaa loo nisbeeyey inuu yidhi waa madaniya siyuuطi raximah اllahu tacaala fi اlitqaan fii culuumi اlqur'an isagu wuxuu rajaxayaa inay madaniya tahay waa khilaaf jamhuurtiisa xagga horey u badan yihin sidaa jamhuurta markaynu nidhaahno waxay soo degtay suuratu اlkowhar kadib inaa acطaynaaka alkowhara ayay suuratu alhaakum اtakaahuru baa ku xigtay waxaana ka dambeeyey suuratu اlmaacuun ama ara'ayta aladii suuraddani magacyo dhowray leedaho suuratu takaahur waa magaca mucdamka tafaasiirta iyo masaaxifta ku qoran in suuradda aayadda xarafka hore lagu daro suuratu alhaakum takaaur la yidhaahdana aimada tafsiirka kuwo badan baa isticmaalay aimada xadiidkana sida tirmidi iyo xaakim iyo rag baa isticmaalay oo magaca u bixiyey suuratu alhaakumu keliya in la yidhaahdana imaamu lbukhaariya fii saxiixii iyo rag lamidaa ah ku magacaabay marka alhaakumu takaaurudii unbaa marna la iswada raacinayaa marna ereyga hore la qaadanayaa marna ereyga dambe la qaadanayaa magacyadeedu suuratulmaqbarana waa la yidhaahdaa oo waxay yidhaahdeen qubuurta suuraddanaa lagu sheegay si kastaba ha noqotee suuraddan fadli gaara oo u soo arooray oo sugan iyo munaasabad gaaroo lagu akhriya oo sugani intaan garanayna ma jiraan sabab gaarahoo sugan oy ku soo degtayna ma jiro aathaar taabiciyiinta ah ama saxaabada qaar la gaadhsiiyo oon asaaniid ahaan sugnayn baa jira suuraddu isufaan bay ku soo degtay dad isufaanaya qolyaha waa madaniyale waxay leeyihiin laba qabiiloo reer ansaara baa isu annagaa idinka badan annagaa idinka badan aan su datirsanay yidhaahdeen qolo waxay yidhahdeen maye wixii sidaa yidhi laba qoloo yuhuudahoo madiine deggan bay ahaayeen qolo waxay idhahdeen ma ahane makay ka dhacdayoo laba qoloo qurayshay ahaayeenoo reer bani cabdimanaafi iyo qolyo kaley ahaayeen isku soo wada daro waxay yidhaahdeen waa la datirsaday markii la datirsaday baa intii noolayd markii la dhameeyey baa intii ka dhimatay qubuurtoodana la tiriyey oo annagaa idinka badan la faanayo innagu ilaa hadda annagaa idinka badan reehbel waa isugu faanaa soo ma xuquuqdii dhaqaale iyo siyaasiga ahayd baa annagaa idinka badan lagu qaybsadaa soo ama soomaali ha noqoto ama tan aan joogna ha noqoto tan korka waa ka xisbiyo hoostana waa ka four pointy five soo saamaa kenya lafteeda kenya lafteeda qabaa'il baa lagu qaybsadaayo waxaa tira koobyada la qolo walba iyago soo badiyaan bay rabaano qoladiibaa markii deegan ma soomaali baa qolo isku noqon kadib waa qoloqolo sii noqon markaa kadib qolo walba hayse sii findhicliseen bahalkani waa basal oo kaleeto qabiilku bahalka qabiilku waa basal oo laf ma leh kolba qof u gediyaysomu meel cidla ku istaajin marka dambe bahbah uu ku geyn suu kuusii wada kuusii findhicilinayo kaama waxaad iska noqon soomaalidiisay ku mahmaahdo walaalo isnacay ama isxumeeyey wayna xoolo yareeyaan wayna xabaalo badiyaan soo lama dhihin sidaa soomaalida oo kaleeto tusaale kaleba ha doonin kor haddaad uga kacdana sida carabta oo kaleeto weyadhel carab baan sheeganaa suuraddani marka dad isu faanayay ku soo degtay daahirka nasku intaa aahaartaa waxba kama asixin daahirka nasku dad isu faanaya oo wax badni isugu faanaya weeye wax ugu badanee la ysugu faana badnina waa dad iyo dunyo ama xoola badni baa la ysugu faanaa ama dad badni baa la ysugu faanaa ilaahay wuxuu leeyahay waxbadni iyo kala badsi iyo kala boob iyo isugu faan baa idin mashquuliyey alhaakum waxaa idin mashquuliyey oo wax kaloo dhan baa aakharaba idin halmaansiiyey attakaahuru kala badsi saa dad iyo xoolo badsa u lahaydeen eedmi walba anaa kaa badan iyo orod iyo cayri iyo ururi u lahaydeen marna isugu faanayseen marna u daba ordayseen baad ku mashquusheen xoolihiinnii iyo ubadkii iyo dadkii kala badsigoodii iyo isugufaankoodii iyo uruurintoodii baad ku mashquusheen ood kaga mashquusheen dikrigii ilaahay iyo daacadiisii iyo camalkii saalixahaa halkaa waxay astaan u tahay adduunyadii iyo dabacararkeedii xoolaheedii iyo dadkeedii marna uruurintii marna tirsigii marna kufaankii intaasaaba waktigiinnii iyo garaadkiinnii iyo dadaalkiinnii dhaafi waaye alhaakum waxaa idin mashquuliyey atakaahuru kala badsi xoolaha badso dadka badso ugu faan baa idin mashquulisay xataa zurtum ilaa aad ka ziyaarateen almaqaabira qubuurta haddii la yidhaahda dadkii qubuurta tirsanayeyna ilaa qubuurtii aada isla aadeen wey oo kan kowdhe kan labadhe annaga wey kanna saddex annaga wey kanna afar annaga wey aad soo tirsataan waxoogayd haddaad booqateenna ka soo noqoteen ama xataa zurtum ila aad ka ziyaarataan almaqaabira oo qabriga waxoogay la idinka geeye waay halkaana waxay cabbirayaan qabrigu laftiisu ziyaaro muduun baad joogiye waa lagaa soo saariyo waa la isxisaabin oo zaa'ir baad ku tahay qabriga laftiisu sida adduunyada booqashada kooban aad ugu joogto baa qubuurtana booqasho waxoogay aa lagu tegi oo barsakh baa loo bixiyey ti aad joogtay ee jeclayd iyo taan ku hurayninee dambe xijaab yaroo u dhaxeeya oo dhexdooda awey waxaa loo badan yahay ugu dhow daahirka zurtumta maadaama asbaabta aan sheegnay aanan asixin inay dhimashadii aakhare aaditaankii tahay ilaaad ka dhimataan ood god iyo aakhare ka gashaan anaa kaa xoolo badan iyo xoolaan uruurinayaa iyo wakhtiga iyagaan gelinayaa iyo anaa kaa dad badan isugu faan baad ku mashquusheen inta aayadda ay tilmaantay qur-aanka iyo sunnadu wax badan baa laynoogu sheegay in xoolaha anaad u jecel lahay ubadkana aada u jecel lahay iyaga badintooda iyo danahooda iyo daryeelkooda shilinka gurkooda waardiyeyntooda xanaanayntooda inaan ku mashquulno quruxiyo sharafna aan ka doonno wakhtigoo dhanna iyaga gelinno intaa qur-aanka in badan baa laynoogu sheegaya sunnada xad bini aadamku xoolo uu kaga dharga ma leh oo yidhaahda bas hadda intaa igu filanoo xoolo dambe ma rabo ma laha haddii lagu wado ma cuni karo meeluu dhigaba ma hayo ma waardiyeyn karo haddana wuu sii rabaa soo wadin way agtayda soo dhig taasaad ku mashquulsheenoo wakti idinka dhumise ilaahay subxana wa isugu waana isugu faantaan ilahi wuxuu yihi almaalu waalbanuuna ziinat اlxayaati اddunya xoolaha iyo caruurtu adduunyada quruxda dhalaalkeeda way hadday quruxdeedii tahiyo shahawaadkeedana zuyina linnaasi xubu shahawaati ilaa akhirka aadka akhri wa almaala xuban jaman wa inahu lixubi اlkhayri la shadiidu ma cashirkii shalay caadi aad ku soo marnay intaa keliya maaha wa qaaluu naxnu akharu amwaala wa awlaada wamaa naxnu bimucadabiin annagaa idinka xoolo iyo caruur badan cadaabna agta iyada mari maayo واضرب لهم مثل الرaجuلayni جacalnaa لأxadiهimaa جanatayni min أcnaabin ninkii xoolaha badan la siiyey caruurta badanna yeeshay kii kale saaxiibkiia markuu u faanayay muxuu yidhi ana akaru minka maalan wa acazu nafaran dadna anaa kaa tira badan xoolana anaa kaa badan faankii halkaasuu gaahay alhaakumu takaauru ti waay amaa inay mashquulisay ilaahay sooma dhihin sayaquulu laka almukhallafuuna min alacraabi shaqalatna amwaaluna wa ahluuna laakiin dadka wanaagsan muxuu ilaahay ku tilmaamay ilahay wuxuu ku tilmaamay fii buyuutin adina allaahu an turfaca wayudkara fiiha smuhu yusabixu lahu fiiha biاlguduwi wاlaasaali rijaalu laa tulhiihim tijaaraة walaa baycu can dikri اllah tijaaradii beeca way ku jiraanaya maalkii waa shaqaysanayaan laakiin can dikri illaahi kama mashquuliso dadka kalena maxaa la yidhi shaqalatna amwaaluna wa ahluna kuwana naga mashquuliyey alhaakum takaauru marka halkaa waxay ku dhacaysaa qofkii ay adduunyadani inta ay madax martay ay ka mashquulisay iimaankii iyo dikrigii iyo taacadii badnidana isugu faanayna oo lagu kala cadgoosto ama reeraha lagu liido ama la ysugu hanjabana qur-aanku waa sheegay inay qaldan tahayna waa sheegay fii suurati اnaxli walaa tattakiduu aymaanakum dakhala baynakum an takuuna ummatun hiya arbaa min umma an takuuna ummatun qolo inay tahay hiya iyadu arbaa mid ka badan min ummatin qolo kale ka badanta taasaa isku dulmiina inamaa yabluukum allaahu bih waa laydinku imtixaanayaa sida xoolaha la ysugu imtixaanay baa ubadkaa iyo ilmaha iyo la ysugu imtixaanaya saas darteed hadday xoolihii iyo ku mashquuliyaan inamaa amwaalukum وأولادكم فتنة والله عنده أجر cadiim alhaakumu waxaa idin mashquuliyey atakaahuru xoolobadsigii iyo isugufaankii iyo ilmiyo ubadbadsigii iyo isugufaankii حتى zurtum ilaa aad ziyaarateen ood aadeen almaqaabila qubuurta ilaa aad dhimateen ma dhargaysaan nabigeenna waxaa ka sugan sal ly slam fii صaxiixayni inuu yidhi low kaana libni aadama waadiyan min dahabin labtaqaa waadiyan aakhar ama labtaqaa aaniyan haddii tog socda oo dahab ah la siiyo mid labaad buu raadin lahaa walaa yamla'u faahu ila turaab afka aadamaha adduunyo inuu dhinto qabri galoo ciidi buuxisoon buu ku buuxsami karaa af aadama ma buuxsamo ma cuni kara meelu geeyana ma laha arrintaasi wuu yar yahay iyo wuu weyn yahayna ma kala laha wa fi صaxiixi nabigu yahramu bnu aadam bni aadamku waa waayeela waa gaboobaa wa yabqaa minhu inaani labaan weli gaboobinoo sidoodii ah alxirsu waalamal nolol dheer inuu sii rabo iyo xoole iyo adduunya jacayl walidaalika innaga soomaalida maxay yidhahdeen laba tusaale oo waxay dhaheen nin baa ilaahu jawaan lacagaysii rig jawaan baa loo soo dejiyay yihaahdeen jawaan lacagaa la siiye muxuu rabaa ilaa shilinkii lagu xamaali lahaana kusoo dar buu yidhi marka <laughs> waxay cabirayaan low kaana lahu waadiyan min dahabin labtaqaa haaniyan tog qulqulaya oo socda oo dahab qulqulayaa haddii la siiye keligaabaa iska leh ma deeqo mid labaad buu raadin riwaayadka qaad walow kaana lahu waadiyaani min dahab laba hadduu helana labtaqaa aaniyan aalian mid saddexaad buu dayday meelay ku dhammaataba malaabaasho saas darteed aadamuhu dabcigiisu waa sidaas sidaan bayna ku dambayn aayaddan ursuu nabigu akhriyay casalakum atakaasuru markaasuu wuxuu uhi yaquulu bnu aadama maali maali alla xoolahayga xoolahayga xoolahayga xoolahayga kaas ku wardiyayaa uhi maanta dhan iyadoo hadal haya min maalika ilaa ma akalta faafnayta aw labista faablayta aw tasadaqta bihi faamdayta xoolahaaga maxaa xoolo kuu ahoo ku raacaya ka haysataa ilaa waxaad cuntay oo kugu dhammaaday iyo waxaad xeratay oo duugoobay iyo waxaad sadaqaysato oo aakhare geysatay maahane xoolaha kale maadaa leh oo yaa leh waad ka dhiman dad dhaxla yaa leh markaasuu nabigu maalin su-aal kala weydiiyey saxaabada wuxuu yidhi su-aal baa idin weydiiyey baa markii laba maal laysu ysu barbardhigo maal isagu uu leeyahay iyo maar dad dhaxalka u jooga ay leeyihiin ka dadka dhaxalka u jooga jecel markaasa waxaa la yidhi ma jiro wuxuu yidhi waxaad aakhare geysatana adaa leh waxaad ka dhimatana dadka dhaxalkaaga sugayaa leh hadda keed jeceshahay kaad akhare geysatay iyo kaa daysay eed ka tagtay masaladaas su-aashii hore jawaabteeda u bedel dadka dhaxalaya koodan ka jecel walidaalika haddii boqol lagu siiyo boqol boqol waxaa lagu siiyey boqolkiiba shan haddaad bixiso shan iyo sagaashankuna waa kula yartahay ku hadhay shantaad bixisayna waa kula badanta wax badan baan bixiyaa dhihi maxaaba soo harayoo meesha yaalla boqolkiiba sagaashan iyo shan baa taalla maxaa yaallaad leedahay maxaad bixisay shan wax badan baan bixiyaad leedahay kaad bixisay aakhare geysaa kula badan ka adigu la harteen dhaxalku yeelanayana waa kula yarya saa darteed arrintaasi waa dhaqan in badanna gaaleeyey oo wax bixiya khayrka zakada markii la yidhi darteed way nagu badan tahay u gaaloobay kamaa fii suurati towba wa minhum man caahad allaha lain aataanaa min fadlihi lanasadaqana walanakuunana min asaalixiin falama aataahum min fadlihi bakhiluu bihi waa ku bakhileen watawallow wahum mucriduun waa jeesadayoo dhabarka sii duwaya faacqabahum nifaaqa fii quluubihim munaafiqnimo tii camalka ahayd ma hadogow tii qalbiga ahayd baa gasho oo ka dambaysa intaas ilaa yowmi yalqowna ilaa ilaahay kala kulmaan qyaama munaafiqiin bay bimaa khalafu llaha maa wacaduuhu ballankii allah oga kaga baxeen oo bimaa kaanuu yakdibuun beenbeenta beeniyeen maxaa gaaleeyey xooluhu ku bakaylayaa bini aadanna xoolaha haddiiba xataa sharci soo dego oo waxaan bixi waxaan bixi waxaan bixi la yidhaahdo uu gaaloobi ilaahay baa muslimiinta la hadlayayo maxaa uga dhegannuglaan badan dad muslima nabigiina uu weydiinayo waa meesha u dhegnuglaan lahayd qof kale hadduu ku weydiiye ka waran in yasalkumuuha hadduu idin weydiiyo oo fa yuxfikum idinku celceliyey su-aasha tabkhalu wa wuxuu soo saarayaa adqaanakum cuqdada caloosha idinka buuxdeen naca qofkii wax idin weydiiye maal nacaysaan baa bannaanka iman lahayd saas darteed baa su-aasha laydiinka yareeyey haddii lidi idinko muminiina oo nabigu idin weydiinayo baa waxun idinka soo daadan lahaa biniadamka xoolaha weydiinin walidaalika nabigu waa ka yidhi ma rabtaa nin baa rasuulka ilahi waxaan rabaa si ilaahayna igu jeclaada dadkuna igu jeclaadaan in dadkuna jeclaada ilahayna ay jeclaadaan rabaa nabigu waa u sheegay ma sahlana laakiin si fudud buu ugu sheegay wuxuu ihi izhad fi dunya yuxibuka allah adduunyadan ha israacinin ilahay baa ku jeclaanaya oo khayrka qalbiga uu ku hayo ku dadaal washad fii ma fii ma cinda annaasi riwaayad qaarkood fii ma fii aydi nnaasi yuxibuka annaasu dadkana waxa gacantooda ku jira u u badbaadi way ku jeclaanayaan in la jecel yahaad noqon waxba haddii aadan uga baahanin ilaahayna inaadan adduunya israacinin buu kugu uh, jeclaadaa aadamuhuna inaadan waxba weydiisanad oga baahan bay ku haddi kale alla kii baa soo socda kii baa soo hadlaya waay kii waa kabuu yimid bale ku dhacday xoolaha jacaylkoodaana waxaasoo dhan keenaya kalla ha ku mashquulina jacaylka xoolaha ahayna isugu faanina adduunyadaas sawfa taclamuuna dib baad ka ogaan doontaan uma kallaa sawfa taclamuuna dib baad mar kale ka ogaan doontaan hadalkii miyaa la adkaynayaa mise laba ogaanshoo kala dambaysaa la tilmaamayaa labadaba waa suuragal in hadalkii la adkaynayo waayo dadkana aad ugu adagta adduunyada jacaylkeeduna waa suuragal in laleeyahay laba goorba saddex goor baad ogaanaysaan oo mid walba wax cusub uu idinku iman doonaa idiin xaqiijinaya inaad qaldanaydeen marka koowaadi waa markii sakaraad ku yimaado aad aragta dunida inaad ka tegayso aad aragta xoolahaaga inaad ka dhaqaaqayso waana tii nabigu ka dardaarmaye uu amray ummaddu in la dardaarmo oo uu yidhi hala sugina xataa idaa balaqad xulquumka markay soo gaarto qulta lifulaanin kada walifulaanin kada hebel intaa ha la siiyo hebel meesha ha lagu bixiyaa dhahdo waqad kaana lifulaanin sharciguna ulusun buuba ku ogolaadayoo inta kale dad dhaxala loo qoondeeyey adigana xanuunkii ku qabtayba waa lagu xanibayba xayiraad baabaa lagugu soo rogay haddaad caawa qandhato xanuunsato xoolahaaga saddex meelood laba xayiraad baa ku saaran sharciga ma bixin kartid qofna ma siin kartid mana sadaqayn kartid haddii aad iska hadashana dadka dhaxalka lahabaa la weydiino ma ogolaanaysaan hadday dhahaan haa haa hadday dhahaan mayana waa maya marka xayiraad baaba ku saaranba xilligaas waad ogaan xoolahanaad ku adkayd ee ku adkayd ee ku adkayd inayna waxba ku tarayn mawdkaama celin karaan qabriga gogol kuu noqon maayaan saddex baa ku raaci dadkaaga iyo xoolahaaga iyo camalkaagii dadki iyo xoolihii way kaa soo laaban camalkiinbaa kugu hari marka wixii oo dhanood ku daashay eed salaadda uga tagtay eed soon uga tagtay eed saka u bixin weyday eed raximka u goysay meel bannaan baa indhahaagoo shan ah in lagaa wada markaad aragto marka aakhareen aad waxgeysateen ee finaan lahayd rabbi irjicuuni lacallii acmalu saalixan fii maa taraktu inaad dhahdood ku shallaytoo waa qaacadi markii qiyaamada la isa soo saaro oo buunka la ysku afuufo haadaa maa wacada araxmaanu weeye la yidhaahdo ee qiyaamada inaad taagantaho lagu soo nooleeyo soo noolaynta diidanayd ama riyo kugu ahayd markaana mar labaad waad ogaan markiiyo janniya naar loo qaybsamo oo kii naar mutay uu dalaq yidhaahdee galo ee dabku taabtana dawuuba hayaayo iyana wuu ogaan saddexdan cilmiye la sheegaya waa saddexdaa iyo iyo iyadii unbaa la adkaynayaa labadaba tafaasiir culimmadu mareen wey kalaa low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cilmalyaqiini ogaal dhab oo hubaal ah oon shaki iyo idinku jirin maydaan samayseen isku mashquulinta adduunyada iyo khayraadka iyo saalixaadkoo laga tago la tarawunna waad arki doontaan aljaxiima naarta jaxiimaha waad arki doontaan uma la tarawunnahaa waad arki doontaan caynalyaqiini ishiinoo dhab aad ku arki doontaan intii hore cilmi bay ahayd ogaansho intii hore waa la idiin sheegayey waa tegi doontaan laysa alkhabaru kalmucaayana ama layse almukhbaru kalmucaayini soomaalina ay tidhahdo waa xadiid soomaalina way ku mahmahdaa sheeko shaahid baa ka ron bay yidhahdaan manaa sheekadu waa maqalkii shaahidkuna waa araggii sheeko shaahid baa ka roon waa layse alkhabaru kalmucaayana way mujtamacu markay muslim yihiin xataa maamahooday si kale u gashaa saas darteed nabi muuse markii looga sheekeeyey qowmkiisi inay cijli caabudeen alwaaxdii towreedee la soo siiyey wa katabnaa lahu fi lalwaaxi min kulli shayin garabku ku soo qaatay markuu iyagii ku soo baxayna muxuu sameeyey waa alqal alwaaxa wa akhada bira'si akhiihi yajiru ilayh alwaaxdii buu daadiyey walaalkii buu qabto yihi maxaa ku dhex dhigay maxaa uga soo tegi weyde markaas waxay dhaheen laysa alkhabaru kalmucaayan waxaa laguu sheegay iyo waxaad aragtay isku mid maa sheeko shaahid baa ka ron marka waxaa la leeyahay indhihiinna aad ku arki doontaan wa burisat iljaxiimu lilqaawiina kuwii baadiyoobay dee cibaada laga mashquulay oo adduunya lagu mashquulaye jaxiimaa qiyaamada bannaanka loo keenay intaynan gelinayn dhadhaamininba ilahay naga badbaadiyo uma latus'aluna waa laydin weydiin can inaciimi nicmadii adduunka waa laydin weydiin xoolihii aad suufaanayseen eed ku mashquusheen waa lagu waraysan ubadkii iyo dadkii aad ku mashquusheen ee ku faanayseen waa laydin waraysan intaa ka badan oo nicamana waa lagu weydiin nicamka lagu weydiinna waa imisa wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ma koobi kartaan tusaalayo buu nabigu ina siiyey nicamka la doono nicamkaa tusaalayo buu inaga siiyey kuwa yaryar marna si guud buu u ururiyey wuxuu ihi laa tazuulu qadamaa cabdi yowma alqiyaama qiyaamada labadiisa lugood taagnideeda qofku ka dhaqaaqi maayo xataa yusala can arbacin afar ilaa laga weydiiyo can cumrihi fiima afnaa guud ahaan cumrigiisii muxuu ku dhammeeyey ma ilaahay taacadiisii iyo shukrigiisa aad ku dhammayso ood ku bixisay mise wax maalaa yacni iyo dembi iyo macaasi iyo wax kalaad ku dhammaysay su-aashaa way ina sugaysaa jawaab bay inooga baahan cumrigii guud baa qayb laga soo saaray intii dahabka ahayd wa can shabaabihi fii maa ablaah dhallinyaranimadiisii iyo xooggiisii muxuu ku duugeeyey ilaahay dhammaatay oo da iyo waayeelnimo ka daba timid xilliguu xoogga lahaa caafimaadka badnaa dhammaystirnaa muxuu xooggiisii ku bixiyey cusaybkiisii muxuu ku duugoobay wa can cilmihi maa fi maadaa camila bih cilmigii ilaahay ku barayna maxaad kaga dhaqantay maxaad ka tiri ka taqiinay maaha maxaad kaga dhaqantay ood ka raacday ood amarkiisii iyo nahyigiisii ka qaadatay wa can maalihi xoolihiisii min ayna iktasabahu wa fiima anfaqa xaggee bay kaa soo galeen say kugu soo galeen sidee bayse kaaga baxeen xooluhu waa laba su'aalood ma aragta xaggeed ka keentay iyo xaggay ku baxeen xadiidkani asal wuxuu yahay qaanuun ulxisaab qaanuunka xisaabta maalka waa un labadaas xisaab xidh baan samaynay sanadkii soo maxayna soo galay maxaynaga baxay maaha labadaa markii la kala gooyo waxa ku soo galayna xaggee kaa soo galay ma hanti taa aha ma deynba ma ammaana inaad kala saarsaartay u baahantah wixii kaa baxay muxuu ku baxayna ma buu ku baxay ma khalad buu ku baxayna waa inaad kala saarto labadaa markaad si fiican u xaqiijiso xisaabta sooma xidhna xoolihii yaallana waa la ogaaday kuwii khalad ku baxayee maqanna waa la ogaaday ninkii meesha joogay xisaabi lacagii ku go'dayna waa la ogaaday usuusha xisaabta qaanuunkeedu maxaa ku soo galay iyo xaggee kaa soo galay maxaa kaa baxay iyo xaggee iyo sababkee buu u baxay waay intaa waay labadaa kale jar xisaabta wixii soo haray iyo baaqiga iyo baalansiga waad haysaa markaa kadib tiri waxa qasnada ku jiriyo akawnada waxa yaalla wixii yaallana waa la helay wixii kale la waayana ciddii gacanta ku haysay ay ku maqan tahay ay ku go-an xisaab baa ay u go'day soomada maqal inay soo gashayna waa la xaqiijiyey meelay ku baxdayna wuu caddayn waaye gacantana laguma hayo ma taal saddexdaasay midna noqon weyday saddexdaasaa la xaqiijiyey inay soo gashay waa la xaqiijiyey inaynan bixinna oo mujid la yaqaana ku bixinna waa la xaqiijiyey inayna hadda oolina waa la xaqiijiyey miyadaa lugaloo socotay marka xoolihii miyadaa lugeeyey lacagtii miyadaa irinta ka baxday miyadaa khasnada iska furtay mise akoonka iska saartay may ciddii gacanta ku haysay gacani waa miskiine iyadoo ismoog bay qaabqaaday dheh haddii kale waxaad tidhaahdaa war gacmahayga yaa oodkaca ku cunay dheh ama subaka ku dhuuqay way dhici kartaa hadda ogow in gacmahaaga wax lagu cuno adigoon ogeyn way dhici kartaa haddaad aada u hurdo weyn tahay ama dawo hurdo lagu siiyey oo agtaada raashinkiiyo odkac intii lagu cuno gacantana laguu geliyo gacantana laguu saaro mid la rugayna afka laguu geliyo lagaa tago weelkiina lagu ag dhigo hadhow markaa miirsatay ciddii kuugu timaada anu maarag miyay kaa yeeli adug miyaad waxba ka og tahay markaas markaa maxaad dhihi markaa su-aal weydiinayso waryaa gacanteyda yaa geliya ku qaatay odka cawsama markaa hadashana afkaaga ha ka soo dacto afkayga yaa ku ruugayna marka hadday niman xarfaana ku helaan ama hurdo weyntahay ku yaqaan sida rag saas loogu sameeyey ama daawo hurdaiya waxa lagu siiyaba waa lagaa yeedhsiin karaa marka aakharo markii laakiin adduunka la xisaabtamayo waxaas lama akhriyo saa darteed baa nabig alay slam wuxuu yidhi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqahu dheh nabigan alay slam hal xadiid baan ku khatimaynaa oo dhacda nabigeenna qabsatay sal slam nabigeennu kama fii saxiixi muslim min abi hurayra maalin ama habeen bay ahayd buu guriga gaajo joogi waayey ilaahay baa raasiqahe uu iska soo baxay isagoo bannaanka socda buu odayaashii abuubakar iyo cumar oo meel wada taagan buu yimid xilligaa sida muuqata xilli guri laga baxa ma ahayn riwaayaadkuna habeen inay ahayd bay u badanta uu fiiriyo wuxuu ihi warheedheh saacaddan maxaa idin soo saaray waxay dheheen gaajaan la joogi weyne gaajaanna soo saartay wuxuu ihi wallaahi anigana baashii gurigeedii ka soo cayrisay ba anigana ay soo cayrisay markayna keena buu ihi nin baan u tegaynaa nin saxaabi oo ansaari ah oo abulhaytham ibna tihaan la yidhaahdo bay gurigiisa yimaadeen wuu maqnaa xaaskiisii baa aragtay soo dhowaaday tiri soo gala soo fadhiista away abulhaytham bay yidhaahdeen waxay tidhi biyo macaan buu doonay oo ma dheeree soo fadhiista hadalkii la islahaaba isagii baa soo istaagay isagoo biyihii wada waa kan soo fadhiisuu yidhi marka isagii waa ku farxay wuxuu yidhi weligay wax iga marti fiican maba laaragba beer halkan oo agtiisa ahayd oo ulahaay oo timir ahayd buu galay oo laan timirtii ay ku taalluu soo gooyey gaf soo siiyey moogtahay dadka intaad wax fiican usoo wado waxay ku sii sugaan baa la rabaa laantii weydadee timirta ahayd buu saa ugu agtuura buu agdhigay wuxuu yidhi sii cuna middan rudab kan yar ee jilcay iyo busr intuusan rutab noqonin marka hore way cagaaran tahay marka dambe yar adagoo cad oo la qaniinoo yar jaalla ay noqotaa busri baa la yidhaahdaa marka dambey soo bislaato ee jilicdo ee laqayada aanay lahayn ee xataa rootiga haddaad dhex gasho bahalkii bluu banko iyo subagoo kaleeta ay tahayna ruta baa la yidhahdaa marka dambe si fiican u adkaatee dhacaanku ka dhammaadana tamr baa la yidhahdaa miday saddexdiiba ku yaallaan buu soo dhex dhigay xagga guriguu galayee mindiguu la soo baxay ari baa u xaraysan ninka nabigu waa gartay inuu u loogi rabo hadal buu ku tuuray marka iyaaka walxaluw buu yidhi iska ilaali mid irmaanoo caana leh mid irmaanoo caana leh iska ilaali waa tegayoo neef uu soo qalay tanaa lagu sii sugayee biyihii de neef la qalay oo la karinayo soo wakti dheer maaha gaajadii kumuunan haynin raashinkii buu keenay waa la dhargey markii la cunay nabigu abubakar iyo cumar buu la hadlay wuxuu yidhi gurigiinni gaajaad la seexan weydeen oo idinka soo saartay haddana sidan aad u dheragteen ilaah baan ku dhaartay naftayda gacanta ku hayee latus'alunna canha yowmaidin yowma qiyaamati qiyaamada waa layna weydiin doonaa raashinka aan cunnay isu dhowideeda fiiri gaajadii guriga lala joogi waayey iyo dheragtii hilibka iyo timirta iyo rudabka iyo biyaha iyo wax walba laga dhigay sideedabana magaaladu waa sidaas dhinacna gaajaa looga seexan laaya dhinacna waa laga dharagsanya sidaa weeye dabiici noloshu nolosha baa iska sidaa dabiiciah faama alinsaanu idaa mabtalaahu iyo faakramahu wanacamahu iyo faqadara calayhi risquhudii suurat اlfajri aan ku soo maray kale waay nabig alay slm wuxuu yidhi marka latus'alunna can hada الnaciimi yowma alqiyaamati akhrajakum min buyuutikum اljuucu uma lam tarjicuu xataa shabictum ilaad dheregteen imisaan inagu intaan baxnay inagoon waxba haynin inagoo wax badan haysa aan soo noqonnay nicamka saasaa laysu weydiin qoblow nicmadaa jawaabteeda diyaari subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka